iyo godob dhashiyo qalawana guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog waraysa idaacadda kulmiya magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys soomaali sudanes hosbital s s markale habe wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo isniin ay sii baxaysa talaada ayaa soo galayso taariikhduna waxa ay ku aastaysan tahay siddeed iyo tobanka bisha labaiyo tobanaad ee diseembar sannada labada kun qodobada caawa barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ah wararkii ugu dambeeyey howlgallada ka socda koonfurta gobolka mudug iyadoo ay kaabiga ku hayaan ciidamada dowladda deegaanka caad oo dhaca koonfurta gobolkaas xilli maanta ay la wareegeen deegaano dhowr ah waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan ciidamada ammaanka oo xabsiga dhigay maanta gabar ka mid ah dadka isticmaala barta tigtogga taasi oo la sheegay in ay barta ay ku leedahay tigtogg ay ku faafi jirtay falalka baxsan anshaxa waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan wasiirkii hore arrimaha dibadda soomaaliya waxa uu maanta gaaray deegaanada puntland xilli uu iska casilay xilkii wasaaradda arrimaha dibadda uu hayay dowladda federaalka waxaana uu sheegay in go'aan ay ka maqan tahay puntland uusan shaqayn doonin qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo korro intaa barnaamijkeena ku guda jirna ayaad maqli doontaan xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeenna gabagabadana waxaad ku maqli doontaan debitaatiina noqda baan doonayaa dowladdu an ka qayb gala baan doonayaa sidayaa igu diidan dadow shariif cabdulle maxamed sheeke ayaa farsamaynaya waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali waa mar kale xog horays kursigaasan caashaqae madaxweyne madaxweyne koli dhahaye waxaan ahay madaxweynaha dowladda somalilan waxaan ahay madaxweynaha dowladda jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowladda galmudug anigu waxaan ahay madaxweynaha dowladda puntland anna waxaan ahay madaxweynaha hirshabeelle waxaan ahay madaxweynaha dowladda banaadir state war ana weliba ahaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ay ihaysukore waana iilagobsidukore anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda eberland reer guriguri ku dumay gacangacan dhashiyo talawada guracan lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisidi gelingelin ka dar garya garis hertiyey gelingelin ka daran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan wanaagsan ayaa idi leenahay haddii aynu ku bilownana deegaano dhaca koonfurta gobolka mudug ee ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaankaba maanta ay la wareegeen iyadoo laba deegaan oo kamida ah deegaanadaas ay gacanta ku dhigeen kooxdii ku sugnayd ee al-shabaabka ahaydna ay isaga baxeen deegaan lagu magacaabo isugoys ayaa ka mid a ah deegaanka ama deegaanada ay la wareegeen ciidamada dowladda maanta waxaana dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka wadaan caawa halkaasi ay ku doonayaan inay kula wareegaan deegaanka caad oo koonfurta gobolkaas dhaxa waxa ay u jiraan qiyaastii sida la sheegay toban kilomitir deegaanka caad waxaana ciidamadu ay kaabiga ku hayaan sidii ay ugula wareegi lahayn saacadaha soo socdana ay ku guda jiraan qorshaheeda sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid a ah saraakiisha ciidamada ee ku sugan aagaas waxaan wax ka weydiinay wararkii ugu dambeeyey ee dhaqdhaqaaqyada ka socda koonfurta gobolka mudug iyo la wareegistii maanta ay la wareegeen deegaano dhaca koonfurta gobolkaas waryaheena xasan axmed maxamed eh, aada mahadsanta saaxiib deegaano ka tirsan gobolka mudug gaar ahaan koonfurta gobolkan waxaa ka socdaa dhowr tilmaamoodee lasoo dhaafay howlgallo ay wadeen ciidanka xooga dalka oo galab kale daraawiista galmudug ciidamada deegaanka ciidamadu waxay ku guuleysteen qabashada dhowr deegaan iyo sidoo kale dhowr goobood oo markaasi firisin ee eh, kooxda hubeysan ee ka tirsan al-shabaab gaar ahaan aada lagu magacaabo eh, baliga lagu magacaabo dhagaxley iyo sidoo kale ee isgoyska cadaley oo ka tirsan koonfurta gobolka madow deegaanadaas waxaa qayb ka hayeen goobo fariisan u ahaa dagaalamayaasha ruweysanay al-shabaab waxayna wax ka yar shan toban kilomitr u jiraan deegaanka qorshuu yahay in maalmaha soo aadan ay gacantooda ka baxdo kooxdaas ee caad waxaana ciidamada xoogga dalka kuwa deegaanka ka guuleysteen in weli ay kooxda ay kasii raajoogaan deegaano ka tirsan gobolka oo markaas ciidamada xooga dalanka deegaanka ay kala wareegeen dhowr gobood oo kale oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug islamarkaasna qayb ka ahaa goobyo farisan ku ahaa ee kooxaha hogeysan ee ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha ciidamada xoogga dalka kuwa deegaanka waxay warbaahinta u sheegeen in howlgalkan uu yahay mid saf ballaarana islamarkaasna ciidamada eh, qorshahoodu yahay in ay la wareegaan guud ahaan koonfurta gobolka mudug xiliyada soo aadan isla markaasna al-shabaab ay ka saari doonaan ma jiraan ilaa hadda wax dagaal ah oo ciidamada xooga dalka iyo al-shabaab ku dhexmaray furmaha dagaalka koonfurta gobolka mudug goobaha la wareegen saraakiisha ciidanku waxay sheegeen in si ah ay kula wareegeen islamarkaasna jira wax doogaala ah ama korimaada ah oo ay kula kulmeen xubnaha kooxdaha ka tirsan oo markaasi fariistimaha ku goobaha ay tageen ciidanka xooga dalka ciidanka xooga dalka waxay sidoo kale sheegeen in ay eh, malaynayaan ama ay tuhunsan yihiin weli goobo kale oo koox fariisim ah oo ku yaala eh, meelaha sidaas lagu fayn goobaha la wareegan ciidanka xooga dalka waxay sheegeen inay doonayaan in goobahaasna ay ka saaraan islamarkaasna ciidamada xooga dalka isku fidiyaan guud ahaan fariisimihii iyo sidoo kale goobihii gambaadka u ahaa ee eh, dagaalamayaasha huweysana al-shabaab islamarkaas uu noqon doono gobolka gobolka mudug eh, mid ka caagan ee kooxdaas iyo dhibaatooyinka dadka shacabka ku hayeen in ka badan shan toban sano oo gobolkan ay ka ciidanka xooga dalka ku deeganka waxay sidoo kale ay sheegeen in howlgalkan ka socda koonfurta gobolka mudug uusan gobolka kale ku ekeen qorshadu yahay inay tegi doonaan gobolka galgaduud iyo goobaha kale ee markaasi kooxdan cadowga ah ee gabaadka u ah dhaqdhaqaaqyo inay socdaan lagu maqaalo ah lagu doonayo lagu qabto caad maxaa ka socda koonfurta gobolka mudug oo ciidamadu ay sameynayaan sidaan kuu sheegay gobolka mudug wax ka socda ay hawlgal balaaran oo ciidanka xooga dalka guud deeganka wadan iska cadley iyo baliga lagu magacaabo dagaxley ayay hadda ciidanku la wareegeen labadaas goobood laba goobood oo bartilmaameed ah falisin uu ahaa kooxdaas ayay ahayd waxaan hadda ciidanka xooga dalka guud kasoo wada gal labadaas goobood ma jirin wax dagaal isku hormada ciidanku la kulmeen si nabado ayay saraakiisha ciidanka xooga dalka sheegeen oo kula wareegeen gobaal walidaa ku sara jooga xubnihii faranka ahaa ee howlgal socda gobolkan ayna toosiyihiin ay kusugan yihiin laba goobod oo kale oo aysan carabaabin ayna doonayaa in manaha soo aadan howlgallo kale gobolkan farshaha caalam u qabanaya iyo goobaha kale fursanku ahna uu halkan kasii socdo caawa waa sidee deegaanadii maanta lala wareegay xaalkooda aladooda way degantahay saraakiisha ciidanka sheegeen wax dhiba lagama soo marin waxaana eh, ciidanku sheegeen in si wanaagsan lagu soo dhawo goobaha ay la wareegeen isla markaas aysan jirin wax dhiba oo markaasi lawuritaanka goobahaas ay kala kulmeen ciidamada ma sameeyeen qorsho lagu xajinaya deegaanadii ay la wareegeen saacdihii lasoo dhaafay si aysan dib ugu soo noqon kooxii laga saaray eh, sida saraakiisha ciidanka xooga dalka ku deegaanka ay sheegeen eh, guud ahaan goobaha cadowga lagala guuray waxay sheegeen in markaasi ay xaqiijin doona ammaankooda aysan dhici doonin dib dambe cashar ay dib ugu soo laabteen deegaankaas islamarkaasna fariisin uwaadkaa ciidanka xooga dalka guud deegaanka ay ka samaysteen qorshii ugu dambeeyay ciidamadu maxay sheegayaan ay ku doonayaan inay ku qabtaan xayd waxay sheegeen saraakiisha ciidanka xooga dalka in hawlgalkan ay wadaan uu noqon doono mid si socda uusan ka doonin ilaa gobolka mudug iyo galguduud al-shabaab laga saarayo galmudug uu ka noqon doono mid marka ugu horeysay aganaata ee dadaqada hubeysan ee kooxda al-shabaab ciidanka xooga dalka guuday waa sheegeen in ay dadka shacabka ee goobaha lala wareegay ay si weyn soo dhaweeyeen isla markaasna ay ka caawinayaan hilitaanka xog kasta oo kooxa ku saabsan islamarkaasna ayagu ay doonayaan in ay markasta ay ka dabatageen goob kasta oo xili kasta oo kooxdaasi ay doonayaan habal ay uga saaraan gobolka midoob oo wariyeena xasan axmed maxamed ayuu ahaa oo inooga warbixinay warkii ugu dambeeyey dhaqaaqay ciidamada xoogga ay ku doonayaan in saacadaha soo aadan ay ku galaan deegaanka caad ee koonfurta gobolka mudug qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dab nimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira waa hagaag saaxiibayaal mar kulan wacan oo wanaagsan ayaad leenahay haddii markan aynu eegnana lama hamaanka ayaa waxa ay soo xireen gabar lagu magacaabo bishaaro idris maxamed waxaana ay gabadhan caan ku tahay bishaaro balaayo lama hamaanka ayaa xabsiga dhigay gabadhan oo lagu eedeeyey inay ka shaqeynaysay waxyaabo anshaxa ka fog iyadoo sidoo kalena ay ku faafinaysay barta ay ku leedahay aaladda tiktok oo aada looga yaqaan gabadhan war ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa lagu sheegay in gabadhan loo soo xiray eedeymo la xiriira in ay arrimahaas anshaxumada ah ku lug lahayd kuna faafinaysa bulshada dhexdeeda waxaan wax ka weydiiyey sida looga hortigi karo falalka anshaxumada ah ee baraha soomaalidu ay ku xiriirtay barihii dambe ku soo batay loona xakamayn karo oo ay dadka aaladahaas isticmaala kagala shaqeyn karaan laamaha ammaanka si barahaas aysan dowladdu go-aan kaga qaadan iyadoo la ogsoon yahay in horey dowladdu ay sheegtay barta tigtoga inay xiraysa hase yeeshee dadaalo fara badan oo dadka aaladaas isticmaala ay sameeyeen ay dowladdu go-aankeedii dib kaga naqatay maxamed cabdulaahi maxamuud oo dadka aaladda tigtooka isticmaala ka mid ah sidoo kalena caan ku ah sharxaya ayaa wax ka weydiiyey sida laamaha amaanka ay ula shaqeyn karaan dadkaas in looga hortegi karo eh, abdiraxmaan saciibkii horta waa mahadsan tahay social wuxuu yahay sheekh laba aflinbaji ah. eh, dadna waa jiraan muxuu eh, wax wanaagsan soo gudbiyo kuwana wax xun soo gudbiyo waa jiraan labadaba laakiin guryahan waxaa lagu soo badanaya sida aan kabar qabno indhaheenana aan ku aragno dadka soo gudbiya waxyaabaha la filan oo sharafka iyo maaragtay iyo iyo dhaqanka sibnaayo soomaalidaba dhinac dhinac muxuu ahay ku cayaarayo marka waxaa loo baahan yahay kulleyda qof walba oo social media joogo oo isticmaala inuu bulshada usoo gudbiyo wax wanaagsan ama ka kara ama wax maaragtay bulshada cilmi ahaan usoo kordhin kara inuu kusoo gudbiyo laakiin waxyaabaha daranxumada hadda socdo ee laga soo gudbinayo maaragtay social mediaha in waa wada aragnaa waana wax idin igu ah oo nagu cusub ah in laga hortago oo gacan bira lagu qabtan waa dogaalin lahaa sidee loo xakameyn karaa marka dadka waxyaabaha xun xun soo gudbinaya ee aaladan ku faafinaya horta xakameyn hadii la yihahdo wadanka maamullo leeyahay muxuu ahaa marka dadka waxay kala duwan soomaaliya maamul goboleedyada iyo magaalada muqdisho marka kolley qof walba maamulka uu joogo a ah laga rabaa maaragtay wixii dhaqansamo soo gudbinayo social media kusoo gudbinayo inay gacan dira ku qabtaan maadaama hadda magaalada muqdisho dad joogo oo dhaqansamo soo gudbiyaan eh, haddana maanta la leeyahay muxuu ahaa eh, dada loo xiray eh, horta taas waa ku jawaabinana dawladda dadkuna waa la yaqaanaa oo meelahay degan yihiin iyo meelahay isugu yimaadaan intaba waa la yaqaanaa qof alaala qofkii soo gudbiyo dhaqan xumo in la qabto oo gacan dira lagu qabto oo maaragtay sika kar ee la masiiyo umadaan taas aniga marka hore muxuu aha digaadin lahaa dadkuna meelaha degan yihiin waa la yaqaanaa wax walbana waa la ogyahay oo asxaabi leeyahay marka ilay fiilooyin badan oo isku xirmaayo dadkaas loo mari karna waa jiraan waxaan isleeyahay marka qof walba dhaqan xumo keena meesha uu jooga lagu qaban karaa halay baraha bulshada dadka isticmaalaha kamid tahay sidee lagu ogaan karaa marka qofkan halka uu ku sugan yahay ciidamada ammaanku haddii aadan gacan ka siinina horta annaga weli ciidamadii ammaanka nagama soo xariirin laakiin haddii ay nala soo xariiraan qofkaas dhaqan xumo wado aan rabnaa inaan ummadda ka qaban hadii la yiraahdaan annaga gacanaa kusii lahayn meelihii joogaan waa igu day lahayn barta tictoga dhowaan dawladdu waxaay go-aan ku gaartay inay xirto haddana waxaa laga xiri waayey bulsho soomaaliyeed oo badan ayaa aada markaa u falaqaysay xiritaanka bartaas inay dhibaato tahay oo dad badanna ay ka sameeyaan lacago ayna ku nool yihiin sidoo kalena wax lagu barto lagalana socdo xaaladaha guud ee dalka iyo isdhexgalka bulshada marka faa-iidadaas marka laga tago dhanka xun in aad qeyb ka qaadataan sidii loo xakameyn lahaa sooma ah aada iyo aad anaga diyaara mar walba unahay eh, nahay soomaaliyeed iyo maaragtay dadka noolay laguhijeedayn guud ahaan dalkaba soomaaliya meel walbay kaga sugan tahay anaga raali kuma nihin mana aqbalayno in lagu soo gudbiyo waxyaaba dhaqan sababta social media anaga waa ku jirnaa qof walbana wuxuu ku jeedaa maaragtay wanaag ku joodaa dadka hadda soo batay wanaagii maaragtay ka tilaabsaday xumaanta faafinaayana kulley in lagala qabto anaga xataa adana matahay maadaama dawlada hore utiri muxuu ahay aalada xireyna aaladaa xiraynaa markay dhehayso dawlada way ku gacan tahay laakiin waxaa kasii kulub dadkii dhaqan xumada soo gudinaayo in maaragtay la qabto oo dhammaantood lasoo gala xiro taasaa ka muhiimsan in aalada la xiro maadaama aalada dad badan maaragtay ay magaalajoog u tahay laakiin aalada waxa ay sii gudbinaysaa xumaantiisoo lama dhihi karo oo dad badan ayay gaarsiine aada iyo aada iyo gaarsiinay laakiin muhiimada waxay tahay qofka xumaanka u gudbiya hadii laga qabto aalada laga qabto ee maaragtay sharciga la marsiiyo inta mm. kalena waxaawaaye waa ku dayanayaan oo waxay ogaanayaan hadhow hadii waxay soo gudbiyaan in ciidana maaragtay lagu raadjeego oo qofkaas xumaan soo gudbiya meesha dhan mara ay marayaan ogaanayaan xariga aaladda in la xiro iyo in dadka la qabto oo dadka eh, waxyaabaas ku kacaya la bartilmaameedsado midee idin fudud idinka ahaan maadaama dadkii social media ku jira aad kamid tahay annaga waxaa noo fudud oo ciidamada ammaankana aan ku garab siinayna oo mar walbana aan garabkooda ku taagannahay dadka xumaanta soo gudbinaya in la qabto maadaama hadda hawsha ay bilaabeen bay ku dadaaginaynaa dad badan oo qabasho u baahanna magaalada waa joogaan hadday u baahan yihiin annagaha nala soo xiriiraan annagana garabaan ku siinaynaa waana ku caawinayna bulshada waxaa kusoo batay dadka waxyaabaha xumaanta inay soo gudbiyaan ku raadinaya magac ee ka waran bal taas dhibaatada ay leedahay marka hore qofka sidaa sameynaya dhibaatada ama saameynta ay ku reeban karto mustaqbalkiisa iyo dadka uu eh, magaciisa ka gadaya marka kulley qofkaasi xuuse warxuma ka gudbiyey maaragtay guud ahaan ummada soomaaliyeed dhaqankooda sheeganaa iyo diinka islaamkaba intaba waxay ku gudbinaan muxuu ahaay eh, sawar xuma ka gudbinaa teeda kale qofkaas nafsihiisana waxaaway sawirkan u kagudbiyey oo qof dhaqan xun oo bulshada u garanaya muxuu aha inuu yahay qof xumaan maarad ku caanbaxay mm-hmm. marka bulshadaas oo dhaqamada xun kusoo gudbinaayana kulley asiga naftirkiisa mararka qaar hadii dadkii dhexmaraayana waxay u arkayaan maarata qofkii shalay xumaan kasoo gudbinaya waa kan oo asigana ammaan kuma helaya taas marka qofkii kusoo aanbaxo waxyaaba xun weligiis lagaba taagnaan doonaan haddii xataa oo wanaag marka qofkaas nafsad ahaantiisa waxaamaanku yeelanaysa dadka xumaanta soo gudbiyayaa u badan aliya hadda haddii dan loo fiiriyo horta kulay eh, dumarkii ah, inay u badanayaan ay ah, maaragtay aan aragnaa maadaama dumarka maanta dharka ay ootaysteen waxyaabihii laga xishooyin jirana maanta aaga ka dhigteen waxyaabaha qaar oo rag ragga ay ka xishoonayaan aada dumarka ku dhiirteen in rag fara badan oo waxyaabaha xumaan soo gudbiya ee jiraan laakiin waxaysan badneen hadda laakiin dumarkii ee aada xadka ugu soo baxay waa gartay saameyn intay ku reeban kartaa marka la eg dadka kale ee doonaya inay magac sameeyaan aaladahana soo galaan wallaahi kolley midka eh, qaar a waxay u noqonaya maaragtay kubayasho u noqonayo qofkan hebelaaya ama hebela waxaa kusoo caanbaxay waxyaabaha noocaas ama ah kusoo caanbaxa berina waxaa waaye wanaag ku bedel dadka qaar a isdhahaayo saameyntaas nagoo jirtaa maxamed cabdulaahi maxamuud ayuu ahaa oo sharxay ku magac dheer dadka isticmaala baraha bulshadana ka mid ah ee caanka ka ah waxaana wax ka weydiinaynay sida laamaha ammaanka loogu wargelin karo dadka aaladaha social media isticmaala ee ku faafiya waxyaabaha anshaxa ka fog gacalkala lumiyo ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan wanaagsan ee idleen haddii aynu eegnana markan wasiirkii hore arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa waxaa maanta uu gaaray magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland halkaas ayaa loogu soo dhoweeyey si diiran wasiir abshir cumar haruse iyadoo uu iska casilay xilkii wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya u hayay waxa uu sheegay wasiirkii hore arrimaha dibadda in go-aan aysan puntland qeyb ka ahayn aan la aqbali doonin iyadoo sidoo kalena uu sheegay shacabkii halkaasi kula sugnaana uu u sheegay in ilaa iyo saddex jeer uu iska soo casilay xilal kala duwan uuna doonayo qabashada jagada ugu sarreysa ee puntland inta uu jagadaas hayana uusan xil kale ka doonan doonin waa kan wasiir cabshir horuuse oo la hadlayay dadkii ku soo dhaweeyey magaalada garowe allah baa mahad leh waxaan alla uga mahad celinayaa uga mahadnaqayaa allihii weynaa ee ina soo dhaafiiyey marxaladihii aynu dhowaanahan soo maray ee hubanti la'aanta ahaa ee ina sigay ee aynu qaarkeen dhibaatooyin badan la kulannay innagoo dhanna shaki ina geliyey xasilloonnideenna iyo ammaankeenna waxaan bogaadinayaa una mahadcelinayaa cid kasta oo qayb ka noqotay in la helo xasilloonni wanaag iyo nabad waxaan aad ugu mahadcelinayaa hoggaamiyeyaasheenna dhaqanka kaalinta hoggaanka dhaqan ee ay ku lahaayeen kana qaateen inaynu xasillooni iyo nabad aynu hello inaynaan dumin inaynaan sii dhibtoon ee aynu iscashanno waxaan u mahad celinayaa culimmada ganacsatada dhallinyarada gabdhaha cid walba ciidammada cid walba oo door ku yeelatay wanaaggeenna iyo xasilloonnideenna iyadaynu ku nahay dowlad iyadaynu ku nahay shacab iyadaynu ku haysannaa horumar ayagana waan u mahadcelinayaa waxaan u mahad celinayaa dowr dowrka door kasta ay leeyihiin heer kasta ay joogaan si kastoo ay qulubqulub u dhacdo si kastoo ay u yimaadaan xiisado siyaasi ah waa wax dabiici ah doorka dawladda doorka maamulladeenna doorka ciidamadeenna qof kasta oo reer buntland ah doorka wanaagsan ee uu ka qaatay wadajidhkeenna iyo ammaankeenna inuu celiyo oo uu dhowro aad iyo aad baan uga mahad celinaya allah baa mahad leh wayna ku mahadsan yihiin isu soo bixiinnaan ballaaran ee weliba iyadoon daahay aad sii joogtaan cadceeddan waxay mara ka tahay sida bulshadeennu ay ugu baahan yihiin hoggaan daacada dalka u shaqeeya dadka u shaqeeya iskuna wada ilaahay waxaan ka rajaynayaa kana baryayaa inuu kaa iga dhigo anigoo ka duulaya hore baynu isu naqaannay maanta isbaran mayno qof walba markuu u socdo hadaf siyaasi ah cabbirkiisa koowaad waxuu dadka u sheego maaha waa waxa aynu isku naqaan waxaynu sidaynu u wada joognay duruuf kasta oo aynu isla soo qaadannay xaalad kasta oo aynu soo wada marray nooc kasta aynu u soo wada noolayn wax ka wanaagsan puntland oo aan jeclahay inaan naftayda iyo dhiiggayga iyo wakhtigayga iyo maalinkayga geliyaa ma jirto waxba idinka hagran mayo sida aad ii soo dhowayseen ayaan hagar la'aan idinku adeegayaa hadduu alla qadaro wuu qadarayaaye doorka hadda aan raadinayo haddii aan waayo waa calaf waxaan doonayaa inaan sidaynu isku naqaannay ee aan door walba ee aynu wadaagno aynu ugu dhammayn inaan meeshaydii iyo weliba ka sii fog anigoo weliba ku dabakhaya waayo arragnimada intaan idinka maqnaa iyadana oo jecel inay wanaag inoo dhasho waa mahadsantii dowladnimadu dowladnimadu waa in la abuuro kalsooni dadweyne haddii aan kalsoonida dadka lahanan ee aan quluubta dadka la helin lagana hadlin oo loo hadlin masaalixda iyo rabitaanka iyo danta dadweynaha loona qareemin ayaga himilooyinkeeda waxay noqonaysaa qof keligii orday ee keligii danoodlaya ka shaqeeyey waxaan idin ballanqaadayaa una taagnahay hortiinna dan aynu wada leennahay danaan ahayn inaanan doonayn u iman una shaqayn haddii allah awoodana yidhaahdo waxaa iga ballana ah ee ay tahay himiladaydu in la abuuro kalsooni dadweyne oo waarta si dib loogu xalliyo tabasho kasta iyo dareen kasta iyo saluug kasta oo shacabkeennu uu dareemay si loo gaadho hiigsiga iyo himilada aynu leennahay innaga oo wada jira waxaan soo dhowaynayaa horumarkii ugu dammeeyey ee laga gaadhay arrimaha la xidhiira doorashadeenna waxaan soo dhowaynayaa ansixinta guddiga xallinta khilaafaadka ee golaha wakiilada oo dhowaan magacaabay uu dhowaan magacaabay madaxweynuhu waxaan leeyahay guddiyow waa laydin magacaabay waxaa laydinka fadhiyaa caddaalad iyo daahfuraan waxaana ilaahay idankii ka filaynaa xubnaha la magacaabay oo ah xubno run magac ku leh maamuus ku leh sharaf ku dhex leh allacakacabsi leh dadkii ugu wanaagsanaa ee dadkeenna wax loo dhibii lahaa ah ilaahay idinkii cadaalad iyo daahfurnaan iyo inay ummadda dhexdhexaad u noqdaan alle idinkii walaalayaal buntland waxay dhisan tahay buntland waxay dhisan tahay shan iyo labaatan sano ujeeddooyinkii loo abuuray ee loo aasaasay middii koowaad waynu hanannay tii koowaad waxay ahayd dhismaha dowlad federaal ah kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda abshir cumar huruse oo maanta lagu soo dhaweeyey magaalada garowe iyadoo maanta iska casilay jegadii wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka u hayay iskuna soo taagay xilka madaxtinimo ee puntland dhinaca kalena caawa waxaa shir ugu soo gabagaboobay magaalada garowe ee caasimadda dowlad goboleedka puntland madaxweynaha maamulkaas siciid cabdilaahi iyo madaxweyne ku-xigeenka axmed cilmi cismaan karaash iyo gudoomiyaha golaha wakiilada puntland cabdirashiid yuusuf jibriil waxaana shirka looga hadlay doorashada puntland ee dhowaan ka dhaceysa halkaas madaxda ayaana waxay ku heshiiyeen qodobo dhowr ah qodobada ayaa gaaraya ilaa iyo laba qodob oo ay isku soo hadal qaadeen oo kale ah in guddiga madaxweynuhu magacaabay ee ansixinta iyo xalinta khilaafaadka ee golaha wakiilada maamulka puntland sidiisa loo daayo oo aan wax ka beddel lagu sameyn iyo laba oo ah in baarlamaanka imaanaya lixaad ay ku yimaadaan habraacii uu ku yimiday baarlamaankii shanaad ee muddaxidheedkiisa uu ku egahay kow iyo soddonka diseembar oo aynu ku guda jirno maalmana ay naga xigaan muddaxileedka xildhibaanada deegaanada puntland waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnayd khilaaf doorasho oo in muddo soo jiitamaysay tan iyo markii maamulka talada hayana ay u dhaqaaqeen doorasho ay ku doonayeen in doorasho qof iyo cod ah ay ka qabtaan deegaanada puntland ayaa waxaa soo baxaya khilaafaad hareynayay doorashada puntland sida ay noqonayso iyadoo israsaaseyn ay ku dhex martay ciidamo diidan doorashada hanaanka ay u doonayso xukuumadda oo mucaaradka taabacsanaa iyo ciidamadii maamulka puntland ee taabacsanaa madaxweynaha maamulkaas hadda ayaa waxay u muuqataa in doorashada siday u dhici jirtay ee eh, lix iyo lixdankii loo qabanayo iyadoo uu horey uga tanaasulay madaxweynaha maamulkaas dhowaan isagoo sheegay in uu qaatay in uu ka tanaasulay go-aankii hore ee ahaa doorasho qof iyo cod ah uu ku doonayay iska dheer guri guri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo waa hagaag saaxiibayaal qayba ugu dambeeya barnaamijkeena isla sii gaaraynaa markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalemaale waxaan maqli jiray eedduu eedaan anigu galay ma ahayne amarka ilaahay baan la oolin karayne inaan ku arko waan doonayaae war bashiir reerow madaxweyne deni baa hadda in lala kulmo codsaday war bashiiro waxaa kaloo la yidhi amuraha ilaahay ha eersan waxba ha ku afgobaadsan inaan ku arko dooni maaye cabdulaahi qarsha samayhaye soomaalidu afqalaad kuma hadli jirine malaha wow noo saadiya hadda soomaalidu boqol afay ku waranta heeskaanuna waxa uu ahay soomaali carabi ingiriis iyo sawaaxili abdulloonin weliba dheegi jiray afqalaad aqoontumiya maya maya adikuna waxaad dhammaantii ka tagteen ilow war waxaa ka tagseen ilow ilow forget about it warkalamaanaysa waaxiliga iyo ingilishkaa isku daraysaana ku xasuustae madaxtooyada soomaaliya waa bilaa amisom sawaaxilina looga hadli maayo maanta oo hadda madaxweynihii soomaaliya oo aaminay miyaa dhex fadhiya war hadda baw dhaqaalihii ku bixi jiray ciidanka ma la siinahayaa aryaadhaha hore miyaanaan idin dhihin garo walaalka garab ka dhigo garo walaalka gacal ka dhigo war madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi guutada ee xoogga dalka soomaaliyeed inay la wareegaan amniga madaxtooyada iyo baarlamaanka waxay muujinaysaa inay dib u soo laabatay cududii xoogga dalka uma warraysa wasaare xamsaba soo idinma odhan tartiibba haddee loo soo noolaanhayaa waar wallaweynay war nagama haysaane joogaha maqanbaanahi maqaanaha jooganahi warwaaqlow weliba waa nala taagay oo nala taagay iyo ka jarte war jiray darandooriya naasnaasi dabaadee waar annaga walla weynay waxayba naga joogtaa dhalandhoolayey dhabbadaan haya dhankeebay u socotaa qurbow buntland warkama haysaaniine guddiga amniga doorashadu waxay yidhaahdeen buntland wax hubahanka ciidanka abniga ahayn lama soo geli karo garaweyna laguma arki karo markaa goortaa mafalagelin baa jidhadee warbashiirdeerow baarlamaankii weli uu qofulan yahay mow hadda madaxweynaha soo socdaa furahaya war bashiirdheer uu ku dhaadaan puntland war ka hayne wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya abshir cumar huruuse waa iska casilay buu yidhi xilkaa mow hadda ma ku yaraaday mise faragelin baa jirdha warabaan maxamed dalab wuxuu yidhi dadka xilalka haayaa dhaliiluma dulqaataane kalamaanna waa jecel yihiin inay wax sheegaane iyagaa kuraastii hayoon sheer ku leennahaye hadday shacab sideennaa yihiin cidimo maagteene musuq maasuq weeyaan inay nagu hor qaataane maxaa aniga iga galay haddii laiscasili doono warwarkaana ku soo boodine ninkiiscasila kursi baa laga helaya tahay eh. wasiir huruuse waxaa layidhi madaxweynaha puntland buu tartami doonaa bow huruuse federaalka koleyba watee eh. taas soo faragelin ma ahan war bashiiro ama federaalku ha wato ama isagoo has wade ninku eh. soo buntland kama soo jeedo oo xaquma laha inuu tartamo war bow ama idinla tahay hadda tareenkii tartiib tartiib in looga degahayo war bashiirow markii qalalaasa iyo qas yari uu dhaca puntland wakaa qafladaynaya xaggee qunfulka u sitaa danigu waa qayrqabe war xaggee laga tartamayaa somalilan weli muuse u handaraaban tahay warbow siyaasada puntland waa ku waradhaaninoo garan maysaaniine kudayo puntland kudayo siday dowladeedu tahay warorta bashiiro waa ku waran sidaad sheegtaybe aranjan iyo deni maxay ku kala duwan yihiin aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi how ninkii geef suubiya gamba guushaana waa soo gulfa ninkii geef suubiya gamba guushaana waa soo gulfa war kalamaanay war ma haysaane afhayeenkii hore ciidanka xoogga dalka cabdiqani ashkar cali oo ka mid a saraakiisha xoogga ee uu hogaaminayo taliyaha ciidanka lugta dayax wuxuu yidhi khawaarijda shabaab lama dhihi karee waa al-shaydaan magacoodu duudkaanna kula tumannay oo gobolka mudugtii ka raacday waa la yaabayuu yidhi marka wuxuu kaloo yidhi hadday biris moodayeen khawaarijtu bac kafiifahoo kalay noqdeen war ciidanka asluubta jarnaashab wuxuu yidhi mar haddii cunuqabatayntii hubka la qaade shabaabna jabeex ah, maxaabiistan waa soo badanaysaa waar wixii mudug joogay oo dhan miyaa la soo xidhay war caad waa la qabtay camaarana waa ka sii horraysay warba waa caad iyo tamuud waa dhul carbeede eh. haddama naga hubtaanin waar gooja haddaba waa somalilan war shabaab hadday gobolkii mudug ka howleeleen maxaa galgaduud ka yaalla war hadday shabeellada dhaxa ka baxeen xamarna laga waaye maxaa shabeellada hoose ka yaalla war hiiraha nimanku kuma soo dhowaane maxaa bakool ka yaalla war baydhow madawiine lafta gareenga ari fiirmidee ka filina gedimay ku yaalan war haddii jubbada hoose uu yidhi axmed madoobe shaab islama joogayno jubbada dhexe maxaa ka yaalla aryaadhaha jubbada dhexe naftirkeena haddii laga bixiyo soomaaliya maxaa ka yaalla ubow qolyaha shabaabka iyo daacishka buulaha goris ku jidhaan dowladdu waxba kama qaban kardhamiyaa war bashiir dheeru madaxweyne deni mudaxileedkiisii waa gebagabe madaxweynaha soo socda weydii arrintaas waxba la sug war wallaweynay somalilan haddii la ixtiraafo shabaabkan iyo waxaanaa sheegaysaan dib looma arkin waaqlow jinilankisheeniya war warwar mahaysaane madaxweyne xasan sheekh oo gabiye wuxuu yidhi argagixiso weeyo shabaab unku waa nacay addimadu intay sidii karaan orod ma daayaane anshaxaa ka liitoo jidkay dhab uga iisheene akhlaaqdiiu haddaysnaan ku dhegin edabta loo yeersho iyagoon akeekamin rag waa kala adkaadaay eray erey haddaysnaan u fulin amarradaan siinno usha iyo waxaa noo dul suran ururka qaartiiye inin firirta saan uga dhignaa la arki doonaa war dowladda soomaaliya waxay sheegtay maamulkaasi amiirkii shabaab abaabulka dagaalada u qaabilsanaa jubbada dhexe in cirka loogu soo dhacay hubka cadowga guba waa kuwa gurto gooriyo ayaan gucla roolaye gobanimadayada geyskahay waxay ku galan waa inaad guddaa aryadhaha kale maanay war ma haysiina ah, howlo badanaa isku dhinac socdee qof kastoo soomaaliya waa inuu national aid samaystaahaa la yidhi waana in lees caddeeya maanta wixii ka dambeeya leesku kor huursanaa maaye qof kastoo soomaaliyuhuna uu haysto shahaadada dhalashada hadda leeta kabandha haddii laydin yidhaaba waa ogoshihiine isirkaar haddii lagu weydiiyo national aidiyaa lagaa rabaa waar talow somalilantarka isirkaar ma la siinaya qofkay dhalashadiisu soomaali dhaba runa oy dhiigle tahayo eidhikaar la imaad warabanguura wuxuu yidhi gurigiinbayay gabayga waa soo galwinaya miyuu yidhi waar geedkan haddaa ku buuqdaan godin baan ku jaraya miyuu yidhi yihiinoo shahaadada dhalashaduu ka hadlay wuxuu yidhi soomaali dhabahoo dhulka nala wadaago dhaxal kula haddaad tahay ha ka dhaga soo qaada dhalashada war waa runtiisa waxaa hore loo yidhi qof aan istishaag lahayn miyaa la ogaan karaa qof aan istishaag lahayn sidaad ku aqoonsataa adduunka horumar iyo afafka waa la wada bartee dad iyo istishaaga qaata qofkaan istirshaag lahayn ogaado waa ruux baday amnigana khatar buu ku yahay war badan baa gobolka midug dagaal lagu xantaye olaad inta iska dhaafeen xitaa maanta ciyaalkii dadka dhagax tuuri jiray soo qaqabteenoo yidhaahdeen lama ogola xitaa tooreega kacdiga laguma xihan karaa layidhi dukaankii faxaa ah iska celi la xihay war dugsi waxbarashaa loo bedelaa layidhi dukaankii warba wasootaan maqli jiray hadda mudug xiniyahagaa lagu joogaa war mudug warankai yaanbay u bedelataa laydin yidhi bow hadda reer mudugu webi miyay yeesheen mise waa raajicinahayaan war dekadda garacadna waa dhisan tahay tii hobyoodna waa la raajicinayaa bowe bashiirow reer mudug koonfur galbeed morma ku haayana garashka haflada sanad guurida lafta gareenka baxadoona dad badanoo koonfur galbeed roogo waana daadgaadii ambaahan marka horna weliba langaray dalkiin i dadshay diinteen furgaahe iyo duunyada nool dowliyin bahanaaye waldaneeyaw dowliyin bahanaaye waldaneeyaw dowliyin bahanaaye fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamada sheekeeya ka qaabeynaya caawa intaan barnaamijka ayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo bitaakiina noqda baan doonayaa dowladdu aan ka qayb gala baan doonayaa debitaatiina noqda baan doonayaa dowladdu aan ka qayb gala baan doonayaa sidayaa igu diidan dadow amadaad ku iqaadiye ama waa dooran amadaad ku iqaadiye diyaaradiinaan koraa baan doonayaa haddantii shicibkoon qabtaa doonayaa diyaaradiinaan koraa doonayaa dantii shicibkoon qabtaa doonayaa sidayaa igu diidan dadow dalku ambalaadhiyaa baan doonayaa somaloon isku soo daraa baan doonayaa dalku ambalaadhiyaa baan doonayaa somaloon isku soo daraa baan doonayaa sidayaa igu diidan dadow tuuran ama dadkoy qaadiye ama waay tuuran ama dadkoy qaadiye